adduunyada beradankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada baradankii bilowda kale lawaa barbardhac iyo badin bab kale lawaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan saaxiibadayna dhegaysanayo meel kastoo aad joogtaan iyo si kastuu maqalkeenna idiinsoo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha k n n magaalada muqdisho mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taariikhduna waa toddobada bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado waxyaabahaan soo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona manchester city oo halis ugu jirta in laga saaro horyaalka brimer liaga kadib eedeemo waaweyn oo lagu soo rogay kooxdaani iyo beeb guardiola oo isaga tegi kara manchester city waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa tababaraha reaal madrid carl angelotti oo soo saaray liiska xidigaha uga qaybgeli doona koobka kooxaha adduunka waxaa liiskaasi laga saaray cream benzema iyo goolhaye cartwos waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan abuumayaangii oo helay fursad uu markan kaga tegi karo kooxda jalsiya halkee buu fooda ku hayaa waan idiin soo gudbin doonaa maamulka liverpool oo go-aan ka gaaray mustaqbalka georgian colob kadib natiijooyinkii xumaa ee kooxda si istabajooga usoo gaaray waan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kaloon idiin heyno waxaa qayb ka noqon doona arsenaal oo mar kale ciyaaryahan ka doonanaysa naadiga brighton waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha tabinii diyaarin waaluul maxamuud aadan cabdirasaaq ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha k n n muqdisho Show key. dhegeystayaal ismaqal haboon ayaan hawada idinka leeyahay qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaan markaana u haddii aan ku bilaawno tababaraha reaal madrid carl angelotti ayaa waxa uu soo saaray liiska xidigaha uga qeybgeli doona koobka kooxaha adduunka reaal madrid ayaana waxa waayi doontaa xidigaha khatarta badan ee kala ah goolhaya cartos iyo weeraryahankooda karim bensema labadan xidig ayaa laga saaray liiska ciyaartooyga reaal madrid ee ka qaybgalaya koobka kooxaha adduunka reaal madrid ayaa goolkiibarkeeda cartwas ku weyday dhaawac gumaarka ah oo kasoo gaaray guuldaradii kasoo gaartay kooxda maloorka oo hal iyo ibarka aheyd xidigaasi ayaa ku dhaawacmay ciyaartaasi maloorkii reaal madrid udhexeysay ee horyaalka laliigaha halka bensem isna uu dhaawac dhanka muruqa ah kasoo gaaray ciyaartii valencia iyo reaal madrid ay wada ciyaareen toddobaadkii lasoo dhaafay labadan dhaawac ayaa waxaa loo arkaa kuwa halis ku ah kooxda reaal madrid inkastoo xidigahan hadda dhaawacyada soo gaara leeyahay waa ay kasoo kaban karaan balse reaal madrid ayay dhabarjab ku noqon doontaa xidigahani intaay ka maqan yihiin carlo angeloti tababare carlo angeloti ayaa kooxdiisa fiidnimadii shalay aheyd waxay soo saareen amaba maalinta beriya waxay la ciyaari doonaan kooxda al ahli la yiraahdo samafinaalka tartanka koobka kooxaha adduunka balse real madrid ayaa waxay waayi doontaa xidigaheeda karim benzema goolhayaheeda cartos oo lagu daray xidiga daafaca lagu magacaabo eder milato kaasoo sidoo kalena liiska laga soo reebay isagoo isna dhaawac lagu sheegay real madrid ayaana muddooyinkii dambe dhaawacyada xidigaha kusoo badanayeen iyadoo haatan sideed dhibcood looga haayo hogaanka laliigaha ee dalkaasi sbein real ayaa waxaa la leeyahay maadaama kaartoos ka maqan yaha goosha waxay heli kartaa goolahayaasheeda kale ee la yiraahdo xidig goolahayaa lagu magacaabo antry lunin sidoo kale louis lobis ayay heli kartaa iyo sidoo kale goolahayaha kale ee lagu magacaabo caniseris xidigahaasi ayay dhanka goosha heli kartaa laleeyahay iyadoo daafacyadana ka dhigan doonto dani garfajal david alaba iyo xidiga lagu magacaabo falejo oo lagu daray najo iyo alfaro antonio rudiger iyo sidoo kale daafaca lagu magacaabo marfel real madrid ayaa qadka dhexe waxay u heli kartaa xidigaha kale ah tony cruz luca modrig eduardo camafinga felverte dujameni iyo sidoo kale dani sebalos oo lagu daray mario martinez sergio aribas sidoo kalena waa u heli kartaa laleya dhanka weerarkana waxa uu ciyaari doona maadaama benzema uu meeshaasi ka maqan yahay marco asensio venicius junior iyo sidoo kale rodrigo oo lagu daray mariano real madrid ayaana haatan horyaalka sideed dhibcood looga hayaa xaalado kala duwan oo dhaawacyo xunxunna ah. kooxdani waa ay soo gaareen haatan oo qaab aan wanaagsaneyn ayay ku jirtaa iyadoo kulamadii u dambeeyana laga badiyay goolhayeeda koowaad ee lagu magacaabo cartos ayaana kusoo laaban kara shan iyo toban maalmood gudahooda sidaa daraadeed waxaa laleeyahay kulanka champions leaga ay wada ciyaari doonaan real madrid iyo liverpool koob iyo labaatanka bishan kulankaasoo ka dhici doona garoonka ay ku ciyaarto liverpool ee anfield xidiga goolhayaha ah waa uu soo laaban kara ayaa laleeyahay oo kulankaasi diyaar ayuu noqon karaa maadaama uu kusoo kaban karo muddooyinka uu maqan yahay real madrid ayaana haatan waxaay ku jirtaa xilli ciyaareed aan u fiicneyn iyadoo haatan kaalinta labaad ee horyaalka laliigaha dalkaasi sbein ku jirta sideed dhibcoodna ee barcelona ka sareyso baarko hadanba hogaamineyso horyaalka laliigaha ee dalkaasi sbein markana kooxaha ka dhisan horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in kooxda manchester city laga saaro gebi ahaanba horyaalkaasi manchester city ayaana dhankeeda kulamo muhiima ah yeelatay saacadihii lasoo dhaafay iyadoo eedeemihii ay kusoo eedeeyeen guddiga dhaqaale dhowrka horyaalka ingiriiska ee kooxda manchester waa manchester city ee haatan wadahadalo la furtay ayaa laleeyahay guddigaasi manchester city ayaa waxaa loo soo jeediyey eedeemo gaaraya ilaa iyo boqol eedeemo kuwaas oo laleeyahay waxay ku xadgudubtay sharciga dhaqaale wanaaga xeerka maaliyadda horyaalkaasi premier leaga ee dalka ingiriiska waxa ayna f a ga sheegeen in dhibcooyin kooxdani laga jari karo ayn islamarkaana gadaal loo ridi karo manchester city ayaa laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo xil ciyaareedkii labada kun sideed iyo tobankii inta udhexeysay waxay sameeyeen musuq maasuq dhanka maaliyadda ah xidigaha iyo sidoo kale macalimiinta manchester city ayaana waxaa laleeyahay hadiiba lagu helo eedeymahani ee haatan baaritaankooda socdaan waxay halis weyn ugu jirtaa in gebi ahaanba laga saaro tartanka horyaalka brimer leaga sidoo kale waxyaabaha kaleoo manchester haatan lagula dhaqaaqi karo waxaa qayb ka noqon doona in dhibca laga jaro dhibca aada u badan laga jaro islamarkaana gadaal loo dhigo kooxda sidoo kale waxaa macquula laleeyahayba in kooxdan suuqa kala iibsiga ciyaartooyga laga xiro eesan in ilaa iyo muddo eesan wax xidig cusuba kooxda la soo wareegi karin sidoo kale waxaa laleeyahay waxaa macquula ah in ciqaab looga dhigaba in horyaaladii ay qaaday muddadaas u dhexeysay labada kun ilaa labada kun sideedii tobankii laga qaado lagala noqdo islamarkaana lagu wareejiyo kooxihii xilli ciyaareedyadaasi kaalinta labaad ku jiray kooxaha brimer leaga gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ayaa marka waxay faa-iido u arkaanba in manchester city ciqaab degdega la marsiiyo iyagoo maaragtay garab maaragta ku siinaya in si degdega manchester city loo mariyo ciqaabta ay mudan tahay manchester ayaa waxaa laleeyahay haddii ciqaabtani ay ku dhacdo islamarkaana la dhahabo horyaalada ayaa lagala noqon doonaa manchester united waxay faaiido ku qabtaa laleeyahay in la siin doono laba horyaal maadaama laba xili ciyaareed ee manchester city horyaalka qaaday ee manchester united kaalinta labaad ku dhamaysatay sidoo kale liverpoolna waxaa laleeyahay hal horyaal aysan shaqeysanaya heli doontaa kooxaha premier leaga ayaana waxay dalbanayaanba in si deg dega ah manchester united loo mariyo ciqaabta ay mudan tahay dhanka kale haddii aan eegno maamulka kooxda liverpool ayaa waxay go-aan cad kasoo saareen mustaqbalka tababaraha kooxda haatan leeliya ee lagu magacaabo georgian clob coloob ayaa xilli ciyaareedkani kooxdiisa reedis waxay ku jirtaa xilli ciyaareed aada u liita iyadoo haatan ku jirta kaalinta tobanaad ee horyaalka premier leaga liverpool ayaa waxaa ku adkeyd sida horyaalkanba loo bilaawday inay badiso islamarkaana kaalmaha hore iskeento haatan qaab ciyaareed xun ayay ku jirtaa kooxda liverpool dhaawacyana waa soo galeen kooxda liverpool haatan kaalinta tobanaad ee ku jirta horyaalka brimer leaga keliya waxa ay badiyeen sideed kulan labaatan kulan oo ay kooxdan ciyaartay marka liverpool waxaa laleeyahay waxay ku jirtaa xili ciyaareed aad u liita kadib guuldarooyinkii isxigxigay ee kooxdani soo gaaray maamulka liverpool f s g ayaa si buuxda waxay u taageereen tababaraha waxaana la leeyahayba maamulka eh, liverpool waxay doonayaan inay tababarahani georgian colob maadaama kooxda xili ciyaareedyo wanaagsan lasoo qaatay islamarkaana waqtiyo badan oo muhiima ah kooxda lasoo qaatay horyaal ee soddon sano laeedna uu kooxda gacanta u geliyay waxay leeyihiinba haatan colob waxa uu naga mudan yahay inaan fursad siino islamarkaana kooxda aan ku sii hayno kolob waxaan filaynaa in xagaaga dambe uu si weyn dib ugu soo dhiso kooxdiisa xidigaha dhaawacyada kaga maqana dib usoo laabtaan islamarkaana uu suuqa galo maamulka ayaa marka waxay taageero u muujiyeen in tababare georgian colob uu sii joogo kooxda liverpool oo haatanba waayo xun ay iskula jiraan macalin colob iyo naadigiisa liverpool Show key. le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh. markana haddii aan eegno saaxiibayaal waxaa lasoo saaray amaba horyaalka premier leaga haddii aan eegno guuldhalintiisa haatan gololinta horyaalka premier leaga ayaa waxay u muuqdaaba islamarkaa mid lagu kala baxay horyaalka oo haatanba maraya qeybihii dhexe haatanba xidiga lagu magacaabo halan ee kooxda manchester city ayaa waxaa u muuqdaaba gebi ahaanba xidig soo afjaray tartankii horyaalka premier league gooldhalintiisa isagoo haatan eh, ku hogaaminaya shan iyo labaatan dhibcood labaatan kulan keliya oo laga ciyaaray horyaalka brimer leaga xidigaasi ayaa soo gabagabeeyaa laleeyahayba in loo tartamo gooldhalinta horyaalka brimer leaga maadaamoo haatanba shan iyo labaatan gool uu xilliganba haysto horyaalka brimer leaga waxaa dhici jirtayba xidigaha u tartamaya in xilligan oo kale saddex iyo toban toddobiyo toban gool meelahaas ay soo maraan iyadoo inta badan horyaalka lagu qaadi jiray goolal gaaraya labaatan iyo saddex labaatan iyo afar meelahaasi balse waxaa laleeyahay xidiga reer norway ee erlin helen horyaalka oo kala barmaraya ayuuba shan iyo labaatan gool haystaa in ka badan intii horyaalka gooldhalintiisa lagu qaadi jiray xidiga kusoo xigay helen waa xidiga kooxda tottenham ee harrikin harrikin ayaana haatan toddobiyo toban gool sii maraya gooldhalinta horyaalkaasi brimer leaga waxayna u muuqataa meeshaas in lagu kala tegay amaba lagu kala calaf qaatay helen ayaana haatan waxaa la leeyahay waa xidiga ku guuleysan doona gooldhalinta horyaalka brimier liaga weliba xagaagiisii ugu horeeyey oo horyaalkana kusoo biira ayay u tahay irland hallan isagoo xidigaani si khatar badan amaba bandhig cajiiba ku jiro waxaa kusoo xiga xidiga kooxda brentford ee lagu magacaabay eventone saddex iyo toban gool ayuu isna soo marayaa waxaa kusoo xiga amaba kaalinta afaraad ku jira xidigaha ugu goolasha badan horyaalka brimier liaga xidiga lagu magacaabo alexander mitrovic ee u ciyaara kooxda fulham koobi toban gool ayuu xidigaas haystaa xidigaha marcos rashford iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo rodri moreno xidigahaasina mid toban gool ayay haystaan waxay u kala ciyaaraan kooxaha manchester united iyo sidoo kale leadis united haatanna waxaa laleeyahay horyaalka brmer leaga gooldhalintiisa ciddii qaadi lahayd markhaatiyaada ayaa maaragtay laga wadayahay oo waa loo jeedaa waxaana qaadi karaa laleeyahayba irlin helen xidiga u ciyaaraha kooxda manchester city oo xili ciyaareedkii ugu horeeyay horyaalka premier leaga u imaaday bandhigii ugu wacnaa abid kusoo muuqday xidigan ayaana bandhigiisa waxaa laleeyahay aada ayuu sareeyaa shan iyo labaatan gool ayuu haatan haystaa waxaana laleeyahayba meeshaasi haatan wax loogu laabto ama lagu tartamo maba yaalaan oo gooldhalinta horyaalka brimer leaga halen ayaa xili horeba qaatay sida haatanba loo wada jeedo maadaama uu yahay xidiga ugu goolasha badan horyaalkaasi brimer leaga oo haatan labaatan kulan laga ciyaaray halen shan iyo labaatan gool oo leeyahay halka xidigka kusoo xiga helen ee harikii la yiraahdo kooxda tottenhamna u ciyaara uu haysto goolal gaaraya toban iyo toddoba gool farqi weyn ayaa u dhexeeya weyna adagtaa laleeyahayba halan xidig soo gaara in brmer liiga laga helo goolashiisa saaxiibayaal qeybihii dhexe barnaamijka ciyaaraha ayaan isla mareynaye k n n ayuu idinkaga imaanayaa markaana haddii aan eegno kooxda arsenaal hogaamiyaasha horyaalka premier leaga arsenal ayaa markan waxaa la filayaa inay mar kale ciyaaryahan muhiim ah ka doonato naadiga brighton waxaana markaan diiradda u saaran garabka weerarka uga ciyaara brighton xidiga reer jabaan ee lagu magacaabo mitoma brighton ayaa soddon iyo shan milyan oo baan ku dalban karta iibka xiddigan shan iyo labaatan jirka ah ee kasoo jeeda dalkaasi jabaan mitoma ayaa bandhig wacan ku jira ciyaartooygan heerka caalamiga ah ayaana maalin dhaweed gool madax ah waxa uu ka dhaliyey kooxda liverpool xilli ay brighton ku badisay xiligaasi saddex gool iyo eh, kooxda liverpool uga badisay saddex gool sanadkii labada kun koob iyo labaatanka ayay brighton xidigaani lasoo saxiixatay mitoma ayayna waxay kula soo saxiixatay lacag gaaraysa laba dhibic toddoba malyan oo baan kaasoo haatanba bandhig aada u wanaagsan kula jira kooxdiisa brighton xilli ciyaareedkii hore ayuu mitoma amaah kusoo joogay kooxda reer belgium amaba horyaalkaasi belgiumka ka dhisan ee lagu magacaaboy union senti taniyo kusoo laabashadiisii england iyo kooxdiisa brighton bandhig wacan ayuu xidigaani soo bandhigay isagoo labaatan kulan toddoba gool iyo laba caawin kusoo sameeyey ciyaaryahankani lagu magacaabo mitoma garab weerarna uga ciyaara kooxda brighton siduu maaragtay sheegay saxafiga ciyaaraha ka faalooda ee fabricio romano bandhigyada mitoma ayaa waxaa soo jiitay kooxda arsenaal islamarkaana waa ay ku qanacday arsenaal ayaana suuqii january ee dhowaa soo xirmay kooxda brighton waxay kala soo saxiixatay xidiga lagu magacaabo trosad islamarkaana waxay ku dhawaatay ciyaaryahanka kale ee la yiraahdo myso sisaido balse waay ku fashilantay inay xidigaasi kooxdooda kusoo dirto balse markaan waxaa laleeyahay xidig kale ayaaba uga muuqda oo mitoma ayay markaan il ilgaarah ku fiiriyeen arsenaal ayaana waxaa laleeyahay waxaa qanciyey bandhiga wacan ee uu ku jiro xidiga reer jabaan ee lagu magacaabo mitoma haatan xidigaani heshiiska uu kula jiro kooxda brighton waxa uu dhici doonaa labada kun shan iyo labaatanka balse tababaraha kooxda brighton ayaa waxaa la filayaaba inuu xidigaani kusii haysan doono ama uu ku dhegi doono inuu kooxda sii joogo maadaama xidigaani uu yahay xidig cajiiba islamarkaana bandhigiisa aada u sareeyo tababaraha arsenal michael arteta ayaana waxaa laleeyahay asna wuxuu xooga saari doonaa inuu xidigaasi dalab ka gudbiyo maadaama xidigaasi uu u baahan yahay intii suuqa january uu furnayna arsenaal saxiixyadii ay ku fashilantay waxaa qayb ka ahaa mikaalo madriig oo ay chelsea ka qaadatay iyo xidiga lagu magacaabo sisaido oo ay brighton ka dooneysay balse eh, ugu dambeyntii ay kusoo fashilantay Hi saaxiibayaal guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaarahaad ka dhagaysanayseen idaacadda kulmiye tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo